waa isim tusaya laba shay ama ka badan oo wax wadaagaan mid ka miduhuna wax dheeraad la yahay waxa uu dheeraad la yahay fadiiluu noqon karaa xumaanna waa noqon karaa waxaad leedahay zaydun zayd axsanu min camrin xusniga iyo quruxda way wadaagaan laakiin dheeraad ayuu haystaa zayd waxay leedahay zaydun zayd afdalu min camrin waa meesha laga keena ismu tafdiilka afdalu min camrin wuxuu tusaa zayd iyo camr labaduba fadli waa haystaan laakiin zayd ah qayb dheeraad ah haysta oo la dheeraad ah oo waa inta uu ka haysto fadiilada camar waxaa ka badan intuu zayd ka haysto waxaa leedahay zaydun aclamu min camrin zayd iyo camar cilmi waa wada leeyihiin labaduba laakiin cilmiga waxaa ku dheereeyo ku badan zayd waxaad dhi dhanka kale dhigi kartaa zaydun aqbaxu min camrin labadooduba qubxiga waa ku sugan yahay mid walbaba qabixnima waa ku jirtaa waa ay wadaagaan laakiin zayd ayaa la dheeraad ah waxaa leedahay زaydu أjhlu min camri zayd iyo camr labadaba jahli waa ku sugan yahay laakiin yaa jahli badan zayd ismu tafdiilaana la yidhaha ajhl iyo aqbax ah, waxaa leedahay zaydun sharu sharunta waxay kamid tahay ismu tafdiilku hamsadiyaa laga xadfay ah, ah, ashrun ay ahayd markaasaa lasu waxaad tidhahdaa sharun ashrun uu ahaa waa la xadfay weliba ashrarun weeye afcalun asalku ee labada rad waa la isku idqaamo marka hamsadii la iska xadfay sharun aa la yidhaahdaa ah, marka waxaa leedahay zaydun sharun min camrin sharu waa ismu tafdiil waxaa la leeyahay marka zayd iyo camar sharta waa wadaagaan laakiin yaa shar badan zayd waxaa leedahay khayru waa la mid asibku akyar wey akyaru ahaa marka waxaa leedahay akhyar iyadoo ah ya-da xarakadii saaree taxaraka xarf cilatin dhe wa qablahu saakinu صaxiix ura markaad u rartay akhayrun uu noqona soo maaha hamsadiyaa layska tuuray marka khayrun fiidi zaydun khayrun min camrin zayd iyo camar maxay wadaagaan oo shirko ku yihiin khayr laakiin yaa khayr badan zayd marka waaxu tusa ismu tafdiil mushaaraka iyo ziyaada siyaadadu marka fadlina waa noqon kartaa qubxina waa noqon kartaa iyo shar marka iska baabu taqliid marka lagu leey ismu tafdiil ismu tafdiili haada maxalu huwa ismu tafdiil maa wasni weeye maadu wasnigay ku dhacee maa wasni weeye siiqa la dhalaaliyey calaa wasni afcala afcala wasnigeeda loo dhalaaliyey limawsuufin lidalaalati inuu tusana loo dhalaaliyey limawsuufin mid ku tilmaaman bisiyaadati dheeraad calىa kayrihi kayrkiis uu dheeraad kala yahay waa wasni lagu dhalaaliyey afcala wasnigeeda waxaana loo dhalaaliyey inuu tuso shay ku tilmaama ziyaado oo kayrkiis kala dheeraad huwa ismu tafdiil ma wasni weeye wasnigaasoo siiqa la dhalaaliyey calىa wasni afcala lagu dhalaaliyey maxaana loo dhalaaliyey limawsuufin lidalaalati inuu tuso calىa mawصuufin mid ku tilmaaman bisiyaadati dheeraad calىa kayrihi kayrkiis kala dheeraada saasaa loogu talagalay wadalika tusaalihii naxwu axsan iyo wa afdal wey zaydun axsanu min camrin camar wuu ka wanaag badan yahy wanaag waa ka dhaxeeya laakiin waxaa wanaag badan zayd wa afdalu min camrin walaa yusaaqu lagama dhalaaliyo ilaa min ficlin ficil maahane ficilkaasoo hulaaثiyin saddex xaraflaah hadda wuxuu bilaabay ficilka laga dhalaalinayo ismu tafdiil shuruuddiis inuu ku sheego shuruuddii toddobada aheed ficilka laga dhalaalinayo ismu tafdiil waxaa shardiya toddoba shardi in laga helo toddobadiiu kuu tirina walaa yusaaqu lagama dhalaaliyo huwa ismu tafdiil ilaa min ficilin ficil maahane ficilkoo hulaaثiyin saddex xaraf laah ficilkoo mutasarifin oo mutasarif ah ficil oo hulaaثi ka badan sida akrama sida indalaqa sida istakraja ma laga dhalaaliyo sida daxraja haddaad aragto zaydun akramu min camrin akramuntaan akram lagama keenin ee karumaa ah laga keena karumaa laga keena ah, marka hulaai waa inuu yahay ko ficilkaasoo mutasarifin tasarufaya casaa iyo laysa afcaasha jaamidkaa ismu tafdiil lagama dhalaaliyo ma laga keeni karo sida casaa iyo laysa iyo maba laga suuray karaba shardiga oo saddexaad ficilkaasoo qaabilin aqbala liziyaadati dheeraad waa inuu yahay ficil asalka la wadaagsan karo laguna kala dheeray karo waxaa la idhaha qaabilin liziyaada waxaa kaloo la idhaha qaabilin litafaawuti ficil lagu kala badnaa karo qaabilin litafaawuti ficil lagu kala badnaa karo saas darteeda lagama dhalaaliyo maata wafaniya oo kale shaygii waa dhammaaday hadduu shaygaanu dhammaado kanuna dhammaado labadooda dhamaashada miyay ku kala badi karaan maya dhimashada ma lagu kala badi karaa ma dhigi kartaa zaydun amwatu min camrin waa ka dhimasho badany suu ka dhimasho badany qofba hal maruu dhimana maba dhici karto mid walba hal maruu dhimana marka ficilka shardi maxaa ah in lagu kala badi karo waa inuu yahay qaabilun litafaawuti aw qaabilun liziyaada marka waa shardiga saddexaad shardiga saddexaad waxaan idhi ficilkaasoo qaabilin aqbala liziyaadati dheeraad oo lagu kala badnaan karo ficilkoo taamin taam ah ficil taama ah waa inuu yahay ficil naaqis afcaasha naaqiska lagama keeno ismu tafdiil akwan ma jiro kaana kama keeni kartid isin waxa weeyaan ismu tafdiil naaqis lagama keeno akwan ma jiro ma laga keeni karo waa shardiga afraad shardiga shanaad ficilkaasoo hayri manfiyin kula anfiyey kayrkiis ah hadda maala maa caaja zaydun bidawaa maa caaja kuma intifaacin zaydun zayd bidawaa'i ma laga keeno ah, ficilkaa nafyigaas iska laazima hale maa caaja maa caaja zaydun bidawaa'i zayd kuma nacfin dawadii ma laga keeni karo ismu tafdiil nafyigaasu iska laazima ficil marka manfiyo nafyiga laazima ama hadeer marka laga dhalaalinayo ismu tafdiilka markaasba nafyi ku jiro maya lagama dhalan kar sababtoo ah waxaaba loogu talagalay ismu tafdiilka ziyaado in lagu sugo nafyiguna waxbuuba diidaaba waxbuuba diida marka shardiga shanaad muxuu noqday ficilkaasoo hayri manfiyin aan la anfin shardiga shanaad walaa mabniyi lilmajhuul ficil oo loo bineeyey majhuulna lagama dhalaaliyo ficil oo loo bineeyey majhuul lagama dhalaaliyo laysa daalan calaa lawni shardiga toddobaad laysa daalan ficilkaasoo laysa daalan mid tusa aan ahayn calaa lawnin midab sida xamira oo kale sawidda oo kale bayida oo kaleeto lagama dhalaaliyo waa wada facile oo tusaya lown facile lown tusayda isfaacilkaa ku yimaada afcal ism faacilkeeda afcal ku yimaado marka ismu tafdiil lagama dhahay ka labadiyaa isdhex gela ismu tafdiilki iyo waxaa isdhex gela ism faacilkii ah. marka faacila low tusayda ism faacilkeediiyaaba ku yimaadaaba afcalada xamira wuu gaduutay wuu casaaday maxaa leedaha haddaad tidhaahdo fa huwa axmar waa mid gaduudan ah, ismu tafdiil maahan waa ism faacil caadiya ah. sawida waa madoobaaday fa huwa aswad waa mid madow waa ism faacilkii marka ma hadday facila lon tusaydo isim faacilkeeda afcala ku imaana lagama dhalaali karo marka ismu tafdiil ilaa labadiia isdhexgelayeen ma laga dhalaaliyo abyad ah, mid cad waa faacil caadiya maahan ismu tafdiil mid cadaan badan maahan maahan mid cadaan badan ow caybin ceeb waxa wey waa inuusan tusayn hal ceeb hadduu tusaa facile oo ceeb tusayda isim faacilkeeda afcal ku yimaada carija waa dhutiyey waa macnaha lugule ayo jiisu noqday wey arija fahuwa araj araj acraj ismu tafdiil ma ahan waa istifaacil caadiya waa ficilay istifaacilkeeda afcala ku imaanayay ilaa caybu tusaahe camiya waa indhabeela fahuwa acma waa istifaacil camiye istifaacilkeedii wey waa ficilo laazim ahoo tusayda ceeb istifaacilkeedii sowma jeedid ow amase xilyatin wax laysku qurxiyo wax la isku qurxiyo facilo oo waxa weyn tuseedu wax la isku qurxiyo isim faacilka iyo afcalku imaana sida kaxila waa indha kuulnaaday qof dad waxaa jira indha madmadoobmood indha kuul inay soo marsadeen waa qurux weeye indha kuulshu ma garata waa indha madoobi waa isleeda haddu indha kuul soo marsaday alla u marsha ma soo marsan saw waxaa leedaha kaxila waa indha kuulnaaday fa huwa akxal waa isim faacil caadiya akxalku marka ismu tafdiil lagama keeno maxaa isim faacilkiya ku imaana afcal waa yahay toddobadaa shardi ayaa loo shardiyaa ficilka ismu tafdiil laga dhisayo haddana faa'iide kaloo muhiimu kuu sheegay faa'iidadaas kale waxay tahay toddobadan shardi waxaa kaloo loo shardiyaa ficilka laga dhisayo ficlu tacajub ficilka ficlu tacajub noqon karo oo lala tacajuba toddobadan shardiya loo dhis loo shardiya toddobada laftooda loo shardiya maxaa yeele tacajubka laftirkiisu waxa weeye maa kharaja can nadaa'iri soo maaha maogtahay ismu tafdiilku mushaarako iyo ziyaado soo tuusi mayn tacajubka laftirkiisa sababta loola tacajuba waxaa ka mid ah an yakruja can nadaa'iri shay ashyaadii lamidka aheeduu ziyaado ka wata tacajubka lafkiisa marka ziyaadadu waa ku jirtaa waa ku jirtaa ziyaadaa ku jirta waxa weeyaan qofkan maalan waxaa leeda fama asbarahum cala annaar yidhi sabr qofta dad badanaa sabra laakiin naar in lagu sabro wax caadiya maaha soo maha naar laguma sabri karo marka fama asbarahum cala annaar dadkan sabarkii dadka waa la wadaagan laakiin waa ka badany marka tacajubka laftirkiisa siyaadada ku jirta saas darteeda toddobada shardiya loo fiirina war ka joog war ilaahay keliya waxid markaasu le ma aha noo sheegi afarta beriyaan ka raaxaysa adduunyada war naarku sabri oga sabar badana xuuya famaa asbarahum cala annaar ya war naaraa ku cunayda markaasuusan dhan kabale waa iskaga sabraa ka war hadhow markuu tago afka taagtaaga la arwax lagu sabri kara maaha khalaas waa dhama marka qofka munkarka ku sabra wax uu ku sabra waa naarti ilaa waa sababkii gaarsiin lahay mogta ah. wa haadihi shuruudu shuruudan muctabaratu waa mid la tixgelinaa la fiirinaa fii ficlayi tacajubi labada ficlu taajub labada ficlu taajub ah, labada ficlu taajub labadaba ayagan oo maxay kaleen ma afcala iyo afcil wey ah, ma afcala iyo afcil bihi markaasu wuxuu ku yidhi وhذiهi شhuruuط شhuruuطan مctabaraة waa mid la tixgelina فيi فiclay تacajubi تacajubka labadiisa فicil whmaa labada فicil siiqataani waa siiqataani waa laba siiqo ka bedelo ma afcalahu weeye iyo وafcil bih labadii siiqo تacajubka oo midna aheed maa afcalahu midna ay aheed afcil bihi labadooda ficilka laga keena toddobadan shardiya loo fiirina ayaga loo fiirina waxaa leedaha naxو maa akrama زaydan maa shay weyn ayaa akrama karaamo badnaysiiyey zaydan zayd marka karuma a laga keeno karumaa laga keeno wa akrim bihi karaamo badana waa yaabe waaba yaabe karaamo badana fa in aradta waa yahaye ee intaana meeshaas ka gudbin waxaan baraarujinaynaa afcala ismu tafdiilka mudakarkaa ku yimaada muanaskuna waa fucla afdala nin fadli badan fudla gabar fadli badan Ah. axsaa nin wanaag badan xusnaa gabar qurux badan oo wanaag badan adyab shay wanaag badan duubaa duubaa mid wanaag badan ah. ah, duubaa laanta janno ay culammadu dhihi jireen waa waa adyab muanaskeedii waa ismu tafdiil caadiya tii wanaagga badneed w haddii si sax loo tarjama duubaa laanta janno iska yihahd laan janno kaliya ma waaba jannadii o dhanba tii wanaag badan so janna ma wanaag badno sowse muanaf maaha jannatun ah, marka duuba waa muanafkii dhammaayo adyab adyar ah. haddii laga helo saas wey ha ma dhacaydo ma kala maqnaanayso wahaya hadeer masale muhiimu noo sheega waxay tahay waxaa la yidhi ismu tafdiil toddobadaa shardi ficil laga helo keliya laga dhanaali kara tacajubna toddobadaas wix laga helo haddaan rabo inaan fadilo ficil aan toddobadan shardi laga helin saan u fadila haddaan rabo inaan la yaabo oon la tacajubo ficil aan toddobada shardi laga helin see ula tacajuba ilaa tacajubku meelo kaleu geli kara ah, tiyuu halkan kugu sheega wuxuu ku yidhi fain araadta haddaad doonto atafdiila fadilid aw tacajuba la yaabid mimaa ficil xaggiisa aad fadisho ama la yaabto lam yastawfi shuruuda shuruudda aan oofsan fati la imow bisiiqatin siiqo siiqadaasoo mustawfiyatin oofsatay lahaa shuruudii wajcal yeel masdara hayr mustawfi ficilkii aan oofsan maftarkiisa tamyiizan tamyiiz lismi tafdiilina tamyiiz uga yeel ow mafcuulan mafcuul ka yeel lificli tacajubi ficlu tacajubka uga yeel mafcuul waxaad samaynaya markaasoo kale ficil shuruuddii oofsaday ayaad ka soo qaadanay ismu tafdiil ah, ayaad ka soo qaadanay maalan waxaad rabtaa inaad la yaabto ah, istikfaartiisa qofkan ad uu istikfaarsadaa istakfarana waa istafcala waa sudaasi waad la yaabi si aad u fiican u istikfaarsana waa daa'ima ismu tafdiil haddaad rabto ina maxaa leedahay ismu tafdiil soo qaado zaydun zayd axsanu waa midu xasuna ka soo qaado xasuna oobsatay shuruuddii soo maahay zaydun zayd axsanu waa mid wanaag badan istikfaaran min jihati istikfaar xagga istikfaarta aad u fiican yahy ficlu tacajub inaad la yaar rabtaa rabta istikfaarta si u daldala inaad la yaartaa rabtaa maxaa leedaha ma axsan istikfaarahu maxaa wanaag badnaysa istikfaartiisa alfaadba midba midkuu ka fiican yahay sayidul istikfaaru la imaana tanuu la imaana waxa weya weliba istikfaaro ila kale waa weyn kuwa waxaa jira hal mar qofku hadduu ku ku dhawaaqo kabaa'irta loo dhaafayo astaqfir الlah alcaظiim aladi laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum waatuubu ilayh hal mar hadduu ku dhawaaqo hadda walow fara waxa weeyaan min min jihaadi waa loo dhaafa waa loo dhaafa nabigaa yidhi sal اlahu alay slm marka istikfaartiisaad la yaab maxaad leedahay ma axsana istikfaara fiiri ficil shuruuddii orsadaad soo qaadatay kii aan shuruudda ogsanna mafcuul bihi ad uga dhiga ficlu tacajubaad geli joogo ma maa axsana istikfaara haddii aad tafdiil joogtana tamyiisaad uga dhige waxaa leedahay zaydun axsanu istikfaara min camrin ficil shuruuddii obsaday alka haddii u qaadaro waxa weeyaan <laughs> iska leeyahay oo wax sugi ma ha ii waran uu leeyahayo kelmad saxa ku dhawaaqma inaad la yaabto marka xumaantiis istikfaar xumadiisa la yaabe maxaa leedaha markaas zaydun zayd aqbaxu waa mid aad u xumaan badan istikfaaran xagga istikfaarta ma ma hagaajiyo ma hagaajinayo wuu ku cayaaraya isaga waxbuu iska daldalaa hal xaraf xataa sugima waa la tacajube halaba ma aqbaxa istikfaara war xumaan badana qaabku waxa wey u istikfaarsaa qofka ah. waxuu iska qayliyaya ah. iska qayliyaya waxba weydiisan ah. waa la iska qayliyaya marka si saxa ugu dhawaaqin maa wey marka calaa kuli xaal soo qaado wanaaggiisa haddaad aad fadilaydo haddaad la yaabaydo kulli ficil shuruuddii oobsaday sida xasuna sida qabuxa sida karuma soo qaado kadib ismu tafdiilka tamyiis uga dhig ki aan shuruudda oobsan ficlu tacajubkana mafcuulu bihi uga dhig wuxuu ku yidhi bal fiiri fain aradta haddaad doonto atafdiila fadli fadilid aw itacajuba la yaabid min ficli ma min i min ma ey min ficli ma maadu ficli ku dhacee min min ma ficil xaggiis haddaad rabto inaad fadisho ama la yaabto mimaa ficil xaggiisa ficilkoo lam yastawficaan oobsan a ah shuruuda shuruudii faati la imow bisiiqatin siiqo siiqadoo mustawfiyatin oobsatay lahaa shuruudii wajcal ka yeel masdara hayrilmustawfii kii aan oobsan masderkiisa tamyiisan lismi tafdiilina tamyiis uga yeel aw mafcuulan mafcuul bihi uga yeel lificli tacajubi naxw waa kana hadda waxaad rabtaa inaad fadisho qofkaanu sida uu u dildiliyo fuustada barmiilka ama taayarka oo kale ag markuu dhaadhicinayo waad la yaabee welif welif si xow xawlihii u cayrina inaad fadishaad rabtaa bis haddee daxrajana waa rubaaci maba ahanba ulaasi ayaga lagama keeni karo ismu tafdiil iyo ficlu taajmin waxaana la yaab qaabka u cayrina barmiilka ama taayarka maala maxaa leedahay waxaad keenataa shadda aluhu shadada u ahaa shadada ka keenso ismu tafdiil waxaad tidhaha fulanu hebel ashaddu waa mid adayg badan daxrajatan xagga dildilinta min fulaanin hebel waxaa la luuda hal fuusto maantaona barmiilxumo oo la rafanaa kanuna cagta kaliyu ku cayrina oo iska daba socda oo iska daba socda marka kanaa marka adayg badan soo maha marka shadda oo hulaaثi oo asalku ahaa shadada ka soo qaado ismu tafdiil waxaad tidhaha fulan hebel ashaddu waa mid adayg badan daxrajatan xagga dildilinta ama dhaadhicinta min fulan hebel waa ka dildilin baday oo ka fiican haddaa rabto ficlu tacajubna ka keen isla ayada wamaa shay weyn ee ashadda adayg badnaysiiyey daxrajatahu mafcuul uga dhig daxrajatahu dildilintiisa washdid bidaxrajati bidaxrajati alla dildilintiisa waxa weyn adayg badana waa yaada waa yaabe dildilinku adayg badana qaabka u cayrinayo ism الزamani واlmakani hada maxaluhuma halkan wuxuu ga hadlaa ismu zamaan iyo ismu makaan isagaa noo sheega maxaa loola jeeda ismu zamaan iyo ismu makaan humaa ismu zamaan iyo ismu makaan ismani waa laba isim labada isim oo yadulaani tusayaan calىa zamaani wuquuci اficli ficilka waa dhacdada waa xadadka dhacdada wey xadad aa loola jeedaa dhacdada ficilka dhicidiisa waktigiisa o makaanihi makaankiisa ismu zamaan waxaa loola jeedaa ism kutusaya waktigii uu ficilku dhacay ismu makaanna waxaa loola jeedaa ism kutusaa makaankii ficilku ku dhex dhacay waa intaas ismu zamaan maxaa loola jeedaa ism kutusaa zamankii ficilku ku dhex dhacay ismu makaan maxaa loola jeedaa ism kutusaa makaankii ficilku ku dhex dhacay waa intaas humaa ismu zamaan iyo ismu makaan ismana waa laba ism labada ism oo yadulaani tusayaan calىa zamaani wuquuci اficli ficilka dhicidiisa zamankiisii ow makaanihi ama makaankii uu ku dhacay wahumaa ismu zamaan iyo ismu makaan min hayri hulaaثiyi xaalay kaade kala qaad marka ficilka hulaaثi kayru hulaaثi u kala qaad min hayri hulaaثiyi xaalay ka ahaadeen calىa wasni ism mafcuul hulaaثi kayrkiisuu bilaaba isagu ayru hulaaثiyu ku bilaaba ism mafcuula ku imaanaya wasnigiisa ism mafcuul hadduu kayru ulaai ka yimaado maxaa lagu keeni jiray awalka miimkoodan dhig qabl aakirkana fatxi soo maaha sideed ku keeni sideed ku keeni wahumaa ismu zamaan iyo ismu makaan min hayri hulaiyi xaalay ka ahaadeen calaa wasni ismu mafcuul ismu mafcuul wasnigiis ayay ahaadeen naxwu hadda akhraja ka keen waxaa leedahay mukhrajun waqti bixin mukhrajun makaanu bixin mukhrajun mid la bixiyey ism mafcuulu noqon kara mukhraj fili ism makaanna waa noqon kara ism mafcuulu noqon kara ism makaanu noqon kara ismu zamaanna noqon kara marka waxaa leedahay haadaa mkraj الnaas waa waktigii dadka la bixinayo waktigii baxayan hadhihin ayagu bixi ma akraja laga keena waktigii dadka la saarayo oo la bixila masaajidka ka baxa waa laxaaqa masaajidka haadaa mkraj الnaas waa waktigii la bixinayo haadaa mkraju naas waa makaankii dadka laga bixinayo haadaa mkraju kan waa mid la bixina marka saddexdoodii waa iskaga mid maxaad ku kala garaneen waxaad ku kala gala qaraa-inta calaamadaha fiir adiga hadalku qaabka u socday waxaa ka horeeya saabiqa leedaha waxaa ka dambeeyana waxaa leedaha laaxiq intaasaa lagu kala gartaa lafdigaan mushtarag wey haddaad naqabto lafdi mushtaraga waa kaasa lafdi mushtaraga waxaa la yidhaha waa lafdi laba macno ama ka badan ka dhexeeya si toosu uga dhexeeya kaliya markaas wax kale laguma kala garto qaraa'inta lagu kala gartaa ah, qaraa'inta lagu sheegaana waa saabiqa iyo laaxiqa wey hadalka ah, kor ee hadal ka dambeey meesha ma makaana laga hadla ma zamana laga hadla ma shay la bixinaya laga hadla adaa laga rabaa inaad qaraa'inta fiirido saddexdooda waa u siman yihin akrajaa laga keenay waa muqaam muqaam labay noqon kartaa horta aqaama laga keeno aqaama laba macnay noqon kartaa waa taajiye shaygiyuu taajiyey maalan aqaama almariid qofkii jirana ayuu taajiyey amase aqaama bilmakaan makaankii ku nagaaday labadaasay noqotaa makaankii ku nagaaday oo safarkii waa ka baxay qofka amase qofkii wuu taajeeday marka aad tidhahdo marka muqaam intii noqon kartaa waxaa la muqaam zamaanu nagaasho waqti la nagaana muqaam makaanu nagaasho makaan lagu nagaana muqaam mid la taajinayo intii waa noqon karta min akraja ayaa laga keenay waxay leedahay naxwu mkrajin wa muqaamin mkraj iyo muqaamkaasoo min akraja iyo waaqaamo ka ahaadeen taas waxaan uga gudubnay ismu zamaan iyo ismu makaan oo ka yimaadeen hayru hulaaثi sidaas ku wado adiga indalaqa maxaa leedahay ismu makaankeeda ama ismu zamaankeeda mundalaqu istakraja maxaa leedahay ismu zamaankeeda mustakrajo khalaas saas ku wado adiga wa min athulaaثiyi wasmu الzamaani wاlmakaan ismu kaan iyo ismu zamaan min athulaثiyi xaalo ay ka ahaadeen calىa wasni mafcal mafcal wasnigiisa ayay ahaadeen bifatxi miimi walcayn ayaa la akriyay mafcal in kaana mudaaricuhu haddii ficilkaas mudaariciisu madmuuman cayn caynta mid laga goday uu ahaa oo maftuuxa mid laga fadxiyey uu ahaa mudaaricaa la fiirina mudaaricaa la fiirina mudaarica ulaaiga hadduu ku imaanaya yafcalu iyo hadduu ku imaanaya yafculu ismu zamaanka iyo ismumakanku waxay ku imaanayaan mafcal laakiin shardiyay leeyihiin walam yakun miaalan xashiyadaama inin dhigayda iriya xashiyada iriya shardigaas waa laga maarmaan ah, wacada maya waxaad tidahdaa maya waada mada iyadu mabaahan iyado eh, wacada yacidu iyado waa iska yafcilu eh ah, laakiin sideedaba hadduu miaal yahay oo uu muctalulfa bilwaw muctalulfaba hadduu yahay muctalulfa ha kala qaade haduuba yahay wuxuu ku imaanaa ismu zamaanka ismakaanku mafcil uu ku imaana marka walam yakun miaalan aad ku darsay siduu xashiyada kugu daray waxaa tiraa wasmu zamaani walmakaani min athulaثiya xaalay ka ahaadeen calaa wasni mafcal ayay ahaadeen bifatxi اmiimi walcayn iyo laaqri in kaana hadduu ahaa mudaarixu maطmuum alcayn oo maftuuxa waa yahay aw kaana muctalulaan waxaad kaloo ku darsataa wax alla wixii hulaaثiya mudaaric eh, eh, muctalulaam oo naaqisa ismu zamaanka ismu makaanka ayaga waxay rabaana ku yimaadeen waxay ku imaanayaan mafcal mudaaric wuxuu rabaa ku yimaado yafcilu yafcalu wuxuu rabaa ku yimaado yafcilu marba hadduu naaqis yahay mafcalaad ku keenay ramaa yarmi hadda waa yafcil soo maaha haye marmanaad leedahay mafcal wax alla wixii naaqis ah waxaad ku keenaydaa mafcal marka meeqaa noogu timid mafcal hulaaigii saddexaa kuugu timid hulaai kastoo mudaariciisu uu ku yimaado yafculu ulaai kasta oo mudaariciis ku yimaado yafcalu iyo wax alla wixii naaqis kala qaadba male wax alla wixii naaqis ah, intaas waxay kugu imaanaysa mismaan ismu makaan mafcal kaliya shardi maxaad uga dhige in lam yakun misaalan waa inuusan ahayn muctalulfaa waa inuusan ahayn waaya misaal naxwo mansar makaanu gargaarid mansar zamanu gargaarid waxaad leedahay haadaa mansar اmuslimiin maala waxaad aragtay meesha ceelkii bada haadaa mansar اmuslimiin waa makaankii muslimiinta loogu gargaaray ramadaana waxaa leedahay haada shahru mansar اmuslimiina waa bishii muslimiinta loo gargaaray adigu qaraaintaad ku kala garanay qaraainta iyo calaamadahaad firinay wax kaloo kuu kala sheegaa male soo ma jeedin mansar haye asagoo kanu maxau miaal u yahay marka mansar waa ulaaigii mudaariciis ku imaanayey yafculu waa shuratu dama asagoo yafcalu ku imaanayana waxaad tidhahdaa waa maftax makaanu furid maftax zamanu furid kanuna muxuu miaal u yahay mudaaricii ulaaiga oo ku imaanayey yafcalu maxaa yeelay maxaa yafcalu loogu keenay xarfulxalqiga laamta uga jira ah, fataxa yaftaxu soo maaha maftax dheh ومسعا kanuna miثaal muxuu u yahay naaqiskii naaqiskii ayuu u yahay oo weliba alif uu u dambeeyey yascaa wey markuu mudaaric joogo hadda aliftu asal maana waa iska ya asalku ahaaye sacyi weeye laakiin alifaa xaaladda mudaarica u dambayda yascaa mascan aad leedahay meesha oo bayna safa walmarwa maxaa leedahay haadaa masca alxujaaj haadaa masca alxujaaj markaas macnuu waa maxay waa makaanu sacyi waa makaankii ay ku ordi jireen ah, marka mascan makaanu socod mascan zamanu socod labadaba waa naaqiskii oo alif u dambeeyo isagoo naaqiskiioo se ya u dambaydo ramaa yarmi marman meesha dhagaxa lagu tuuro xujaydu waxaa leeda hadaa marmal xujaaj waa meeshay dhagaxa xujaydu ku tuuraan hmm. marman ah, waa mawqan makaanu ilaalin ama zamanu ilaalin kana muxuu misaalku ugu yahay lafiifkii mafruuqa ahaa lafiifkii mafruuq waqaa soo ma ahayn waa lafiifkii mafruuqa ahaa kala qaad male marka naaqiski fiiri naaqiska lafiifka mafruuqa mogtahay waa naaqisi laftirkiisiyo waa naaqis fiiri waxa u dambeeya waa naaqis waqaa yaqii soo maaha haye waa madwan makaanu duubid zamanu duubid dawaa yadwi kana muxuu misaalku ugu yahay lafiifkii maqruunka ahaa kulligood waa wada naaqis waxaan naaqis markaa la kala qaadine waxaad ku keentay ismu zamaanki ismu makaankiisa mafcal marka mafcal saddex shaya noogu timid waa ulaai kastoo mudaaricis ku yimaado yafculu ulaai kastoo mudaaricis ku yimaado yafcalu oo aan ahayn miaal iyo maxaa kaloo ku yimaada mafcal wax alla wixii naaqis ama ha ahaado lafiif ama kayru lafiif ha ahaado naaqiskaas waay wuu ku yidhi وعalىa wsni mfcil waxaa tira ismu zamaan wاlmakaan ismu zamaan iyo ismu makaan calىa wasni mfcil ayay ahaadeen bikasri cayn xaalu ahaaday waa goorma in kaana mudaaric hadduu yahay maksuur alcayn ow amase kaana misaalan u ahaaday hadduu misaal yahay maba la kala qaaday mudaariciis muxuu ku yimid la dhihima mfcilu ku imaanaya ismu zamaanka ismu makaanka mfcil uu kugu imaana waa yahay hadduu maksuurulcayn yahay mudaaricana hulaaثigana mfcil uu kugu imaana ah, labadaas wey labadaasaa mfcil ku ima naxwu mjlis jalasa yjlisu mjlis makaanu fariisi mjlis zamanu fariisi wa madrib makaanu garaacid madrib zamanu garaacid wa mawcidun kan waa miaalki ah, mawcidun waktigii la ballamay mawcid makaankii lagu ballamay wa maysir ah, makaankii qamaarka lagu cayaarayey ama zamankii la cayaarayey waaya waqad sumica waa laga maqlay halkan wuxuu kuugu sheegayaa qaacidadii la soo sheegay alfaad ka shaadowday inuu kuu sheegu rabaa alfaad ka shaadowday mudaaric waa hulaaثi mudaaricu yafculuna waa ku imaanayay waxaa la rabay ismu zamaanka ismu makaanku inay ku yimaadaan mafcal ismu makaankiya wuxuu ku yimid mafcil intaasuu kuu sheega mdaarceedu wuxuu ku imaanaya yafculu waxaa la rabay ismu makaanku inuu ku yimaado zamaankuba mafcal wuxuu ismu makaankii ku yimid mafcil aad leedahay waqad sumica waxaa laga maqlay can ilcarabi carabta alfaadun alfaad bilkasri ayaa looga maqlay wa qiyaasuhaa wlxaal qiyaas waa qiyaaskeedu alfatx u ahaa mafcal u ahaa wadalika kalmasjidi sajada yasjudu soo yafculu maaha masjad aa la rabay waxaa la yidhi masjid kalmasjidi oo kaleeto kalmasjidi fiiri walmadlici makaanu dhalasho meesha qoraxdu ka soo dhalato dalacati shamsu tatlucu wey tafculu maxaa la rabay madlaca la rabay maya lama dhihin carabta waxay hahdeen madlic makaanu dhalasho walmansik nasaka yansuku wey mudaaricu ah, yafculu weeye mansik makaanu cibaadaysi ay yihahdeen makaanu cibaadaysi waxa dhan oo shaadoobana waa waa ismakaanki ismakaanki wey walmanbit nabata waa soo dhashay yanbutu waa soo dhalana waa yafculu muxuu ku yimid ismakaankii manbit makaanu dhalasho rafaqa waa dhimri yarfuqu uu ahaa yarfuqu yarfuqu waa yafculu maxaa la rabay ismakaan ku yimaado marfaq kuma imaanay marfiq makaanu dhimrinu ku yimid saqada waa dhaca yasqudu waa dhaca mudaaricu yafculu ku maxaa rabay ismakaankii masqad kuma imaanay walmasqid makaanu dhicid uu yidhi walmajzir makaanu gawricid waa kawaankii majzir waxa weye makaanu gawricid jazara waa gawraca yajzuru yafculu waxaa la rabay majzar inuu ku yimaado kuma aanay majzir ayuu ku yimid makaanu gawricid walmaxshir xashara yaxshuru waxau ku yimid maxshir makaanu shirin mashriq sharaqati shamsu tashruqu waa ay soo baxeen qoraxdii waxay ku yimid mashriq ee mashriq kuma imaan waxaa leedahay walmaqrib gharabati shamsu taqrubu tafculu maqrab ay ee qiyaasku maqrib uu ku yimid oo mafcil ah waa amalmasderu masalo kaloo ka kuu sheeg hadda ismu zamaan iyo ismakaan warkood waa lehe masder miimiyu kuu sheega waa masder laakiin miimaa lagu bilaabana intaasu masderkii kale uga duwany wuxuu ku waa mal masdru mimiyu fahuwa masder mimiya bilfatx ayuu ahda muطlaqan xaalan la kala qaadin ama mudaaric yafcilu ha ku yimaado ama se yafcalu ama yafculu ha kala qaadin ilaa min almihaali waawi mihaalka waawiga marka laga reebo wacadda oo kale fahuwa bilkasri ahda naxwi mawcid marka mawcid meeqaa iskuleedkuwaa soo gele ismu zamaankii mawcid ismu makaankiina mawcid masderkii miimigahana mawcid adaa lagaa raba inaad iska kala saarto maxaad ku kala saare bilqaraa'in asaabiq wallaaxiq siyaaqaad fiirine siyaaqaad fiirine masder waxaa leedahay mawcid ballan mawcid wakti la ballamay mawcid makaan lagu ballamay hadalkaana fiirina qaabku iskugu xihan yahy so uma jeedi wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mxamed